bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kula waana wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka aadahan oo kale ee aad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale kula wacaan subax wanaagsan saaka waa sabti waa kow iyo tobanka bisha februaayo sanadku waa qodobada ugu waaweyn barnaamijkana falanqaynta aan idinkugu hayna waxaa ka mida ah wararkii ugu danbeeyey weerarka al-shabaab ay ku qaadeen degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose sidoo kale waxaan eegi doonaa xabajoojintii ay ku dhawaaqday somalilan waa ay burburtay kadib markii magaalada laascaanood uu dib kaga qarxay saaka dagaal galay maalintii lixaad qodobadaas ayaan ku eegi doonaa wixii soo kordha dadyow soomaaliyeed diriri faa'ida male ducaysta ducaysta ha ducaysta walaalaya dhegeystayaal barnaamijkeena falaqaynta ayaan si toos u gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonaa dhegeystayaal wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose waxay sheegayaan in al-shabaab ay weerar ku qaadeen oo qaraxyo ku bilowday degmada afmadow ee gobolkaas afmadow waxaa maalmo ka hor gaaray wasiirka amniga jubbaland yuusuf xuseen cismaan dhumaal oo welina ku sugan afmadow haddaba wararkii ugu danbeeyey si aan wax badan kaga ogaano waxaa qadka ku jiray waryaheena cabdimajiid cabaas aadan oo kismaayo ku sugan cabdimajiid soo dhowow bal nala wadaag wararkii ugu danbeeyey ee weerarkan la xiriira waa mahadsantahay xasan nasiib adig iyo dhegeystayaasha barnaamijka ee falanqaynta wararka wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca degmada afwado naga soo gaarayo waxa ay xaqiijinayaan in eh, waa hore ee saakay xubno ka tirsan eh, kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen saacdiga ee ciidamada eh, dowladoleedka jubbaland ay ku leeyihiin dhinaca waqooyiga magaalada halkaas oo la sheegay in xubnaha galay ay ahaayeen xubno markaasi shabaabka ka tirsan oo iyagu markaa eh, doonayay in ay halkaasi weerarka uu intaa kasii badho mm-hmm. ilaa hadda ma jirto faahfaahino rasmi ah oo kasoo baxaya dhinaca calaamaha ammaanka ee jubbaland ee ku aadan weerarka halkaasi lagu qaaday balse saraakiil eh, ku sugan magaalada kismaayo oo qoraallo kala duwan eh, bartooda ku baahiyey waxa ay markaa xaqiijiyeen in xubnihii weeraray xeradaasi dhammaantooda markaasi la wada duubtay ma jirto faahfaahino kale oo ku saabsan eh, weerarkaasi lagu qaaday xerada ay ciidamada jubbaland ay ku kuleeyihiin dhinacaas eh, waxaa sidoo kale soo baxaya in eh, xubnahan weeraray ay ahaayeen kuwa markaasi weerarka kasoo qaaday dhinaca iyo weliba inta u dhexaysa afmadow ilaa iyo weliba qooqaani oo maalmihii ugu dambeeyay weeraro ay halkaasi ka abaabulayeen maalmo ka hor degmadaasi waxaa gaaray xubno uu markaasi hogaaminayo wasiirka wasaaradda amniga ee jubbaland genaraal dumaal iyo sidoo kale xubno saraakiil ah mhm. oo markaa qeyb yahay ka yahay taliyaha ciidamada daraawiishta ismaaciil saxardiid kaysanay iyo sidoo kale taliyaha qeybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka maalmihii ugu dambeeyey xasan halkaas waxaa ka soconayay eh, abaabul dagaal oo la doonayo in xubnaha kooxda al-shabaab ay markaa deegaanada ay jubbaland kaga sugan yihiin sidii looga saari lahaa kulamo iyo weliba wadatashiyo xoogan ayaa halkaasi ka soconaya ha yeeshee xerada la weeraray sidoo kale waxay ahayd goob markaa maalmihii ugu dambeeyay ciidamada weerari lahaa magaalooyinka ay kooxda al shabaabka ka sugan yihiin jubbaland markaasi sidii ay uxureen lahaayeen ciidankaasi ayaa halkaa lagu diyaarinayay hmm. marka guud ahaan xaalada magaalada sidaa dad si dhawaa ula socda oo kismaayo ku sugan waxay xaqiijinayaan in ay degan tahay weerarkana uu ahaa weerar keliya markaasi ay kooxdaasi doonayeen ay yidhahdeen saraakiilka ismaail joogto ku sugan oo aan la hadalnay keliya in shabaabku ay weerar qaadeen keliya sidaasi in loo sheego keliya ay ka doonayeen waa la ogaan doonaa khasaaraha rasmiga ee xasan halkaas ka jira balse ma jirto ilaa iyo hadda wax war ah cad oo ka saabsan oo kasoo baxay dhinaca laamaha ammaanka ee jubbaland balse waxaa jirta saraakiil kismaayo ku sugan oo qoraallo kala duwan ee eh, bogagooda markaasi ku faafiyey oo iyagu xaqiijiyay in ay weerarkaasi fursadiyeen way cabdimajiid aada umaasan tahay wixii kusoo kordha dib ayaan kugu soo laaban doonaa bal markan haddii aan eegno laascaanood magaalada laascaanood ee gobolka sool wararka imaanay waxay sheegayaan inuu mar kale saaka dagaal uu ka qarxay dagaalkan ayaana galay maalintii lixaad jihada bari ee magaalada ayuuna dagaalku ka socdaa ilaa iyo hadda lama ogaa ee dhinaca dagaalka soo qaaday goobaha qaar madaafiic ayaa ku dhacaysa sida la warinayo sidoo kale hubka dhawaaq culus ayaa laga maqlayaa magaalada khasaare waa uu jiraa oo soo gaaray labada dhinac ee dagaalamaya sidoo kale dad shacaba ayaa ka ah dadka ay waxyeeladu soo gaadhay dagaalkan ayaana imaanaya iyada oo somalilan ay ku dhawaaqday xabajoojin deg deg ah saleebaan yuusuf koore oo ah wasiirka warfaafinta somalilan oo warbaahinta la hadlay ayaana ku dhawaaqay go-aankaas anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan afka xukuumadda iyo afka guddiga madaxweynuhu u xilsaaray arrimaha oo ah wasiiradan hadda aanu isdhinac fadhino in ay xukuumadda somalilan ku baaqdo laga bilaabo wakhtigan aanu hadlayno in xabad joojin bilaa shuruuda aanu ku dhawaaqno dhanka dhankayaga haddaanu nahay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan xoogaga dhanka kale ka wadaa waxaanu ka rajaynaynaa sidaa iyo mid la mida ah. wax alle wixii lagu kala duwan yahay goob kasta iyo meel kasta iyo waqti kasta xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay diyaar u tahay in ay arintaa miiska wadahadalka timaado oo laga wada hadlo waxa loogu kala duwan yahay waxaan kaga amabaxayaa hadalkayga dhibaatada jirtaa hadba meesha markaa ay taagan tahay ayay ugu yartaa maanta halka ay taagan tahay haddaynu ku afqabanno kulligeen guul baynu wada joognaa ma wixii loo dhaafaaba waa khasaare ka badan ama ka ballaaran kii hore annagoo aan dhanna dhan kasta uu taabanaya khasaara waxaan ku celinayaa dowladda jamhuuriyadda somalilan waxay diyaar u tahay inay miiska wadahadalka timaado xabaddana joojiso walaalahayo iyo dadka aanu kala afkaarta nahay iyo dadka sharafta leh iyo dadka noloshu qiimaha ugu fadhido iyo dadka dadka hogaamiyaa ee karaamada iyo sharafta leh ee arrintani dhibayso waxaanu iyagana ka filaynaa inay go-aamadaa kuwa la mida qaataan oo ay xabadda bilaa shuruud ku joojiyaan miiskana laysugu yimaado lagana wada hadlo wixii aynu ku kala duwannahay waxaanu baaqaa isleenahay waa mid xambaarsan nuxurkii dowladnimo iyo qaabkii nabad loogu soo celin lahaa maamulka nuxurka dowladnimo xambaarsan iyo qaabkii nabad loogu soo celin lahaa gobolka sool gaar ahaan degmada lascaanood wasiirka hore hadalkiisa ee ku aadan xabad joojinta waa uu burburay waxaana maalintii lixaad galay maanta dagaalka socda laascaanood ee u dhexeeya ciidanka milatariga somalilan iyo kuwa deegaanka dhinaca kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalex axmed jaamac oo ka hadlay dagaalka socda laascaanood wuxuu ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka miiska wadahadalkana laysku yimaado dhegeystayaal kuso dhawaada xubinteeni kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayada konfi baby iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso aryaadhaha kale maanay war ma haysiin taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed tahliil biixi waxa uu yidhi kalamaan maalin kasta nagama maqna furuntaynaba nagula jiraan warbaahintana waa la socdaa in kastoon dagaal ku jiro waxauna tusaale u soo qaatay gabaygii maalin dhoweed ee carees urur kaarshe hadda careesoo waa maqlaysaa bal muu kale noogu celi loma janaal biixi baa ugu amray inaan mar ku celiya gabayga areesoo wixii la raba biis weligeeraa la dhihi jiray calaa kulli xaal bahda kala maacidu kama war badna amar dawla mudeecaasa la yidhi khawaariijsi baar firatayay baga ma kuulaynay kubka labada bawdiya lafaha bagax ma kaa siinay dugaaggii arlada buuxay iyo bahal ma kuu loognay bakhtigaagii meelaha la waray heed ma kala boobay dhaawacaagii bacad ma u go'een baanna ma u weydey baalaxuuftadaadii xumayd biid ma tari weydi bukhligaad walaaqaysay iyo been ma socon weydi dadkaad muqaadilka u dili jirteen cara ma buux dhaafay dabadeed intuu soo birmaday buud ma kula jiiray beeruud markay kugu qubeen belel makaa ogmay oogmay baroortii nafluhu yaabay iyo below ma kaa yeedhay waxaad bohol ku dhuundhuumataba baylah ma istaagtay waataad isbiimayn jirtayee balasla ma u roortay firxadkaagii kala baygagoo baqay ma raacdayna meeshaad badbaado u fishaba boor ma ka istaagay bankaad haysan weydiiya maryihii bowl ma ku hallaysay diintaad ka baydhiya xaqii bela ma kaa raacday waad baadiyowdaye ilaah buun ma kugu yeershay baadi aad ku noolaan jirtaiyo biilkii ma istaagay cidku bixisa adigoon lahayn baahe mawla aatay wax dhanbaad isbumbuunisaya ba'ay makaaken wax dhanbaad isbumbuunisaya ba'ay makaakene arrimahaas noogu jooja careesow war cabdulow jenaraal biixi wuxuu kaloo yidhi canays ururkaarshow asagu magaciisa kaarsho ka hayey iyo kooxda kalamaan aad bay u mahadsan yihiin waxay qabteenna ma ilaawi doonno marka aniga laftirkaygu anigu afka kalamaan ku hadlaya jenaraal biixi aad buu u mahadsan yahay wuxuu qabtana ma iloobi doono war anigana ikacay dhiiggaa ikacay war kalamaanay gooyin waad falan tihiine haddii jenaraal biixi idin yidhi dadka furunta ka dagaalamayay la mid yihiin ma iska rumaysanaysaan ileen geedkan meennan dhaafin aga warniqadareer kalamaamo kordaaso fidhiyaha filaargemaayan aryamadayo ummaddaan hasirin waxaad gantaa meel gaari maayaane war jenaraal biixi waxaa kaloo uu yidhi dagaalka af iyo adamba waa lagu wada jiraa marka cabdulow war ha yaraysan war salaan carrabayna waxaa laga hayaa afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaajara warabwaanguraba wuxuu yidhi gafuur duubata iyo indhaha good ku xidhataaba gardaroy gardaroy godkaagii waa kaa lagugu soo galay war waxaan maqli jiray arrinkiiyo ujeedkayga kama hadhe afkaygana rasaasol kululaysaa ka dhici addinkana afjeexiya kaanka ridi aryaadhaha wariya dhammaantiis nin furunta jooga iyo nin kaleba dagaalku waajiba uu ku yahay waan dagaalamaynaa waan dagaalamaynaa dumarkiioo rageenaba ina socoo dareersha war cabdullow diyaar baan nahay walaalayaalow ayaan la dagaalamaynaa waxaan la dagaalamaynaa eh? waxaan la dagaalamaynaa hayna cadowga ugu daran adduunkeenna dhibaan la dagaalamayna war kalemaanay culimmadu waxay dhaheen khawaariijtu waa dadka adduunka ugu sharta badan marka berigii heeskan la samaynayey cadowga ugu daran adduunka inay yihiin talow miyaa la ogaa xataa yuhuudda war axmedow rabbe haw darnaadee intii nebiyadii diidey kuwa diinta leexina hayaa nooga sii daran war waa saa sheegtoo taasi dood kama taagne rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi intuu ilaahay lumay waa kuwa ugu sharta badan yuhuuddaad sheegaysana intuu allo umay ka mid yihiin wargooyin inta alla abuuray idinka ugu qaylo badane eh. waar ha nagu dembaabindee jenaraal biixi dagaalka horta xaggee sii marsiinayaa areedhaha war ma haysiina beryahan dagaalka shabaab waxaa looga mashquulay qolaadda ka taagan laascaano iyo muqdisho markii markiiloodii wax ceshado la waayo dhegta dhiigga loo daray war kalamaanay waxaan dhihi laamiyada maddaa jaannimow laxaw ka hayaahe inkastow dadkeedii la yacay looda xamar joogta maamulkii hadduu laalayee leesu wada keenay lacag iyo ganaax haba mutaan ruuxyadii lihiye in la laayo maahayn runtaa lagu ladnaadaa wartaashow malaha kuwa looda magaalada ku daayaad ka mid tahaye magaaladu mooro xoolaad maahane waa mooro dad marka milkiiliya xoolihiisa ceshan waaya dawladda hoosaa ah go'aan ka gaaraysa war anigu waxaan aaminsanahay maamulka gobolka banaadir sida uu u maareeyey looda waa laga doodi karaa hase yeeshee xoolo layska sii daayo magaalada lagu sii daayey oo aan cid xanaanaysaa jirin oo la yidhi suuqa badarka ka booba oo wax alliya waxay arkaanba cunaya oo meeshay rabaan iska fadhiisanaya oo xedho ay ku soo hoydaan iyo guri laga leeyahay aan la aqoon qiil looma hayo wal calaa kulli xaal xoolaha magaalada lagu daayey nadaafadda uma roona iyaga caafimaadkoodana uma roona sababtoo ah bacaha iyo shaqafyada iyo macalhilibka waa cunaan anigu waxaan aaminsanahay maamulka gobolka banaadir dhir lo'da biraynteeda haddaan hilib jacayl u geyn laamiga eeyaa jiifa koollaystayaal derbi jiifahaa dhooban dad baa inta qashinka guryahooda ka soo qaada soo dhiga kuwaa biyo wasaqa ku soo daadiya marka waxayla taa kuwaasaa ka muhiimsanaa in wax laga qabto waraagaasimaha waaxda nadaafadda gobolka banaadir wuxuu yidhi obareshina bilaabahaya shan boqoloo qof haddaan soo qabannona waa biraayheenna hilibkoodana dadkaan u qaybinaynaa marka hafi hadal kuma jirto ninka ciilka loodaa ka qabatay maraanba waxaan is ninku mashaqadii shabaabka u hayaa war maamulka gobolka banaadir awstareeliya oo geelaha badkadhamaa soo aragi jarnay iyo ogyaasku bareejayaana leyiina war gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu yidhi iska daa xoolo la dhaqdee caalamka eeyaha la kala leeyahay wareeyaha qaar baaba saraakiila wareeyaha qudhowda kuwa soomaaliya joogaa ma maahae caalamka way shaqeeyaan aga war baagamuuda mehe soomaaliya goobaha ugu muhiimsan bay ka shaqeeyaan eelaboorka iyo madaxtooyadana ayagaa dadka baadha war kuwaasu waa diyaas baro aroynagashibdha kuwaas waa amisoome afjo aana maykatafajiye hooleegyaa eeyo ka fadli weeleenaatana mar haddii la yidhi madeeyow eeyaa askara lo' waa taqaanaa waxa qabsanaya warwarkaa naga dhex gelinina guddoomiye madaale wuxuu yidhi xoolahaan dad lahayn lama daawan karo shilalka ugu badan ee muqdisho ka dhacana xoolaha u sabab ah nadaafadna warkeeda daa maamul kastoo gobolka soo marana sidaan ayuu uga cabanayay xal kalena waanu weyne middaan samaynaaan ahayn marka dadka xoolaha iska laha tahay magdha baan siinaynaa laakiin ma aqbali doono ilaa miyida ay noqdaan mooro xoolaad suuqyadina ay noqdaan duur xoola daaqayn ah xoolahaba xoolahaba xoolahaba sumada lagu baadi sooca xoolaheenna xoolaheenna sida xabatuulada haddii aan la xaalay kalgaalow adin weliba ku tabtay barna gowra lagu hago dugaaguna bar hoobsado haansha lagu qorin halidii wixii lumay oo haansha lagu qorin aryaamadeeyow nabay xasan aadan minoo ku maqli lahay mar dambe ma heeseen aryadaha gudoomiyaha haddaan weli magdhowaan ka dhiibaynaa intii la qalay sidau ku xallin rabaa macalmidka uu gadmi waayo sow suuqa ku soo daysa maayo sacu weesha uu dhalo sanka kala marooro silig kama jeclaade war marba haddii gudoomiyaha magdhow uu bixinayo waa qaldanaysa ooma dhiganto war calaa kulli xaal magaalada muqdisho sameeyo cadow guryaha ku jiro dad kale ayaa jooga kuwaas in looda looga mashquulana ilama ahayn xaggee na tus goormaad arag tusidu ma baahno waa kuwii xarunta gobolka galay kuwaas garan waayay ahayeen xoolahase waa la yaqaan war kale maanay war ma haysiine laascanood wararka labada dhinace dagaalamayana waa sii qaraaraanayaa ilaa haddana ma muuqata nabadoonin macquul ah waxayna maraysaa in laysku eedeeya argagixiso bal la marti qaadayaa mase meeshay joogtaa argagixisadu war la gaadaymayn gurta martiidu wal marta dhawoyma erto warmadeeyow nasiib baad leedahay tahay laascaanood intay xabadu ka bilaabanin haddii laga soo tarxiilay war laascaanood war kama haysaane xukuumadda somalilan mar saddexaad bay warqad soo saartay waxayna ku baaqday in la wada hadlo xabadda la joojiyo waayahe rasaasta yaa ridaya marfacaa ka sii daran war garaad jaamac garaad maxamed wuxuu yidhi muusow nabadna waad ku baaqaysaa magaaladana madaafiic baad la dhacaysaaye bal iswaafaji war ra'iisul wasaarihii hore cali maxamed geeddu wuxuu yidhi hayehe ma laascaanoodow ka waramay ma saddex iyo toban kilomitir oo laga buxuu yidhi jidku warshadaha walaayahe gaasku ahalku guureeray garoommadu waa xihan yihiin lagamana soo degi karo miyuu yidhi war ciidanka etoobiya hala keenay miyuu yidhi wardad falan baa tiin waxna laydima sheegi karee ra'iisul wasaare geeddi wuxuu yidhi colaadda laascanood ka socotaa wax xaq ma aha lamana aqbali karo madaxda somalilanna waxaan leeyahay waxaad shala ka dirirteen oo aad diiddeen maanta ha samaynina war beesha lixaada caasimada xalana waxay ku baaqday in la joojiyo dagaalka dadka rayidkaana la ilaaliyo had gudubkana lagu xisaabtami doono war wallaweynay beesha lixaad idinla garan maynee saaxiibbada somalilan way cambaareeyeen dagaalka laascaanood ka socda naw waar miyana ixtiraafeenba aryaadhaha samidey cabdullana waxa uu yidhi how maanyadanin maalaydaba mamoga muujaday keece maanyadanin maalaydaba mamoga muujaday keece war cabdulla anna waxaa kaloo kaa maqli biyo badeed ma bajiyaan bannaan nooma soo baxaan wargooyin war ma haysaana ra'iisul wasaare xamse cabdiaar ma laascaanood buu ka degey wargee xagga ilaahadina ballidooglu ka degey ma diyaarad buu raaci maray mise dhulkuu maray war ciidanka darab kuwa cusuba la tababaray buu tababarka u soo xidhay heddee mar waad garan oo boodh baa kici doona boodh dhaantii dirga halidheeley war sidii madaxda safka hore ugu shireen xamar dagaalkii socday inuu shiiqay baad moodaaye maxaa jira warwar ma haysiina meesha madaxweynaha soomaaliya dig ka yidhi waa talyaaniga hayehee taestatiiba dal urdiina istaytiitu bikoomi kanu sunnaale ee somaalo ma yidhi kumistahay inti eryaa beena leerayhe ka dambena koma fashiyaamo inti leeryaa koobli guride erey waana karside barkee laashad istaare ma yidhi war kalemaana inay war mahaysiine dhulgariirkii ka dhacay dalka turkiga geerada tirada waa sii badanaysaa la yidhi shan wiil oo soomaaliyana ilaa hadda waa la laayahay suufo meelbaroogi la salaamaley waa dheegi jiray soomaali elang meelwelba roogda war waxaa kaloo la yidhi jacayl fulannimo abuuray wadnuhu la fariisan waaday hadduu kugu fara adaygo wallee xaaladi ma fiicna war carays haddii uu biixibilad siiyey adiguna maxan baad ugu dartay <laughs> may hamade wadnuhu la fariisan waaday iyo andigiingaleah faryimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabgabo u ahayn barnaamijkeenna ah, falanqaynta wararka waad kala socoteen idaacadda kulmiye muqdisho kulankan xiga nabadgelyo